barbardhac iyo badin baf kale lawaa kula waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa axad weeyaan taarikhdu waxay ku beegan tahay ka agosto sanadku waa ka barnaamijka qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa ma united oo kambaag cajiibah samaysay iyadoona saddex gool iyo laba ku garaacday kooxda kubadda cagta nottingham forest sidoo kale waxaynu eegi doonaa waxay tahay sababta arsenaal ay barbaraha ula galeen iyadoona kooxda kubadda cagta fulham iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenaal ay barbare ku heshiiyeen iyadoona ah michael ateta oo ka hadlay haddaba barbarahaasi maxay ka dhigan tahay iyadoona kooxda kubadda cagta arsenaal mar marka ku dhawaataba inay guuldaraystaan sidoo kale waxaynu eegi qodobo ay ka mid yihiin kulamada maanta jiraha kooxda kubadda cagta liverpool iyo newcastle united waa kulanka ugu xiisaha badan caawa labaiyotobanka iyo soddon daqiiqo waa xilliga maqribka weeyaan iyadoona kooxda liverpool ay booqan doonto garoonka weyn ee newcastle united ku ciyaarto mancity waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sheffield united sidoo kale baarsha iyo falaryaal ayaa wada ciyaari doona wararka suuqa kaliibsiga ayaana ka barneen dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magalada muqdisho waayahay dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana barnaamijka ciyaaraha dahur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa la ciyaaray kulamo xiiso badan iyadoona ay jiraan kulamo aad iyo aad u xiiso badan liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta newcastle iyadoona sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta liverpool ay ambiitan yihiin wax ka badan kow kulan oo dhanka horyaalka bermaliiga ah haddaba kulamadaasi waynu usoo laabanayna bal waxyaabaha dhacay aynu eegeynaa ee kooxda kubada cagta arsenal waxa weeyaan laba dhibcood ay iska khasaariyeen iyadoona kooxda ganaris ay u qalmeen inay guuleystaan inkastoo xili dambe goolka barbaraha markaa kooxda kubada cagta fulham ay keeneen haddaba kulanka haddiinu ku bilaabno arsenal waxay ku ciyaareysay gagadooda ee lagu magacaabo emarat stadium waxaana halkaas ku wajahay macalmeeka ateta weliba ninka yihahdo marco silva tababaraha kooxda kubadda cagta fulham markiinu egno ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiise badan iyadoona kooxda arsenal goolka ugu horeeyaba waa hal daqiiqa ciyaarta markay socotayb ah ciyaaryahaankii hore kooxda kubadda cagta ma united ninka layidhaahdo areera uu markaa waa andres barera weyaan uu gool aad iyo aad qurux badan dhaliyey kadib qaladaad ay sameeyey mid ka mid a ciyaartooyda kooxda arsenal haddaba ciyaaryahaankan waxa weyaan eh, andre brera muddo ayuu u kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo man united iyadoona eh, xilli ciyaareedkii iyo xilli ciyaareedkan weyaan toban milyan ay ciyaaryahaankan ku iibiyeen marka ciyaaryahaan ah, man united hore usoo maray waxa weyaan waa dareemi kartaa man united arsenal waxyaabaha ka dhexeeya xataa toddobaadka soo socda ay ciyaari doonaan ciyaartu waxay ahayd ciyaar xiise badan Eh, qeybta hore waxay ku dhamaatay hal gool iyo waxba oo ay kooxda arsenal lagu lahaa hal gool oo fulham ayaa hal gool lahayd iyadoona kulankan uu ahaa kulan derbi ah oo kulamada london derbiga uu ka mid ahaa ciyaartu waxa weyaan qeybta hore sidaa ayaa lagu heshiiyey oo kooxda fulham oo hal gool lahayd iyo arsenal waxba kadib qeybta labaad kooxda arsenal waxaweyaan tababare michael arteta waxa uu sameeyey eh, bedelo badan sida waxa uu keenay eh, ninka yihahdo eh, edward inkatia waxa uu bixiyay ninka yihahdo terasad zinshenko ayuu keenay waxa uu bedelay kay fabio fier ayuu keenay batey ayuu bedelay marka bedelkiisi wuxuu ahaa bedel aad aad u badnaa toddobaatan daqiiq markii mareysay bukaya saka ayaa eh, gool kula dhaliyey iyadoona eh, goolkulaadkaasi markaa uu ka ama keenayba ciyaaryahaanka eh, fabio fiera kadibna waxa uu fabio fiera goolka kale ka caawiyey saaxiibkiisii ninka yidhaahdo inkatia ciyaarta toddobaatan laba daqiiq markii mareysay arsenal waxay lahayd laba gool fulham hal iyadoona kadib ciyaarta waxaweyaan gabagabo ay ku dhaweyd xili daqiiqe maraysay ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo balhiinha oo muddooyinkii ugu dambeeyaba liverpool lala xiriirinayay ayaa goolka keenay oo barbaraha ah daqiiqo waxaana ka caawiyay ciyaaryahanka irahdo harrison marka balhiinha waxaweyaan laba gooli laba gool ayuu ka dhigay sidaasina arsenaal waxa weeyaan kulankaasi reer arsenaal aad yaday u careysan yihiin sababtana waxay tahay in bilowgaba xilli ciyaareedkan dhibcayo lumyan waxay ka dhigan tahay sanadkan xaaladdu ma sahlanaan doonto inkastoo arsenaal ay ciyaartay wax weliba ay sameeyeen birihii ay garaaceen marka laakiin guushii ayaa diiday inkastoo arsenaal u qalbi maadaama kambaag ay sameeyeen waxa weeyaan shalay qeybta hore ciyaarta ma united laba gool ayaa lagu lahaa halka arsenalna hal gool lagu lahaa oo ma united laba gool iyo hal kadibna ma united waa tii waa kambaag sameysay weyaan hadaba waxyaabaha laga bartay arsenal iyo fulham kulanka waxa uu ahaa kulan aad iyo aad banooniga ay u haysteen kooxda ganars toddobaatan labo dhanka positionka halka sideed goorna ay ku tuureen arsenal kooxda fulham waxa ay dhammaan shudadka ay ku tuureen waxa uu ahaa arsenal fulham waxay ku tuureen lix iyo toban marka kow iyo toban ka a ah wuxuu ahaa shud on target marka sidoo kaleeto arsenal waxaa ku adkeeyey oo waxa weeyaan macaanka ku noqday waa ninka la yidhaahdo Eh, leno leno waa ciyaariyahaankii hore kooxda arsenal markaa wuxuu ka safgareeyey eh, sideed mar ayuu goolkiiber ku safgareeyey oo kubadaha halisa ah u badbaadiyey sidoo kaleetana markaynu eegnana arsenal dhammaan baasaska ay sameeyeen waxa uu ahaa baas halka ka midna ay baaskoodii amba kombliit gareeyeen ama ay dhamaystireen halka fulham baas ay sameeyeen ka midna ay baaskoodu u ahaa baas ay dhamaystireen marka taa waxay ku caddaynaysaa in arsenaal ay u qalmeen inay guulaystaan laakiin sidaas ay tahna garoonkoodii xil ciyaareedkan waxa weeyaan eh, durba laba dhibcood ayay ku xil ciyaareedkii hore arsenaal garoonkoodii waxay ku ahayd kooxda ama mid ka mid ah a waxaa ugu khatarta badnaa oo dhibciya ugu badnaa ka helay garoonkooda laakiin sanadkan durba waxa weeyaan eh, arsenal durba laba dhibcood muhiima ah ayay lumiyeen haddaba ganars waxa weyaan kulanka soo socdana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ma united marka ma united oo badisay oo comeback samaysay arsenal oo xanaaqsan oo waxa weeyaan labo iyo labo ay la galeen kooxda fulham ayaa wada ciyaari doona marka kulankaasina wuxuu noqon doona kulan xiisa badan isla kulamada kale jira waa kulamadii dhaceeyaan ma united comeback ay sameeyeen ma united waa kooxda taariikhda ugu badan markii premier league la joogo ama horyaalka la joogo waa kooxda ugu badan taariikhda comeback sameysa marka ma united taageerayaashooda waxa weeyaan haddiiba gool lagu hormaro mar waliba niyadoodii waxay gashataan in ay comeback ay sameyn karayaan haddaba eh, ninka la eh, u ciyaara kooxda kubadda cagta nottenham forest ciyaaryahaankan ayaa taariikh sameeyey isagoo toddobadii jeer ugu dambeeyeyba kulmada horyaalka brmeliga uu dhalinayay marka toddoba gool ayuu haystaa ninkan oo kulmadii ugu dambeysayba markii la eego tani xil ciyaareedka hore ilaa hadda waxa weeyaan toddoba kulan oo xiriira kulmada horyaalka brmeliga oo dhalinaya goolal wiilkan waxaa lagu magacaabaa tiu awney ninkan waxa uu kasoo jeeda wadanka nigeria waa lix sano jir marka ninkan ayaa bilowgaba uu shubay conterattack ay heleen oo kooxda ma united ay qalaada sameeyeen rush ayaa goolkaasi ama markii la eego banooniga uu dhaliyay onoyi laga qaaday kadibna waxa weyaan ciyaaryahaanka ayaa ugu shubay kadibna waxaa jira ciyaaryahan la yihahdo weli boli ninkaasina isagu waxa weeyaan goolka labaad ayuu ugu shubay marka afar daqiiq markii maraysayba ma united niil oo nottingham forest laba gool ayay lahayd laakiin maxaa dhacay qeybta isla qeybta dambe ama qeybta hore weeyaan ninka jakatoorka ah ee christian ericson ayaa toddobiyo toban ciyaarta markay maraysayba ninka la yihahdo rush ayaa ka caawiyay kadibna gool qurux badan ayuu dhaliyay kadib casemiro waxaa bruno fernandes ayaa caawiyay goolkaasi qeybta hore ciyaarta waxay ahaydba laba gool ay lahaayeen kooxda kubadda cagta nottingham forest halka gool kaleetana united ay lahaayeen isla qeybta labaad markii lasoo laabtay udurba goolka barbaraha waxaa keenay eh, ninka layihaahdo kasamiro bruno ayaa ka caawiyey konton laba daqiiqo kadibna isla bruno fernandes ayaa eh, gool kula dhaliyay toddobaatan lix daqiiqo marka eh, ciyaartooyda ninta forest waxa weeyaan waxyaabaha dilay waxaa kamid ah markii maraysay daqiiqada lixdan iyo toddobaad ciyaaryahanka la yihahdo jew worel ayaa qaatay ridkaar marka taageeryaasha united iyagoo garoonkooda jooga jonathan forest iyaguna waxa weeyaan ridkaar ay qaateen taa waxay u sahashayba in munited ay kambaagay sameeyaan munited waxa weyaan eh, waxaa leeyahay soddonkii kulan ugu dambeeyey ay garoonkooda ku ciyaarayeen waa ambiidna yihiin marka xilciyaareedkan kooxo ayaa jira oo gurigooda aadka u khatarta badan sida arsenaal sidoo kale kooxda kubadda cagta ma united sidoo kale kooxda kubadda cagta mancity marka hoomkoodii aad yaday ugu wanaagsan yihiin kooxda kubadda cagta ma united waxa weyaan guushaasi ay gaareen waxay ka dhigan tahay in hadda man united ay leeyihiin lix dhibcood kooxda hogaaminaysana waa westham weyaan inkastoo eh, brighton iyo arsenal ay kufeen marka united lix dhibcood ay leedahay mansitina iyagu waxa weyaan dhowaanayaba ciyaari doonaanba oo caaw ama galabka ay ciyaari doonaan hadii ay badinaan sagaal dhibcood ay tegi doonaan marka united way u qalmeen guushaasi inay gaaraan inkastoo ciyaartooyda koox kubadda cagta united waxa weeyaan ay marka ay maqnaayeen qaarkoodii sida ninka layihahdo lukashow uu maqnaa mont uu maqnaa sidoo kaleeto hoogland leeyahay kulanka soo socda ayuu ciyaari doonaa laakiin sidaasi ay tahayna waxa weeyaan eh, waxaa shax ay ku ciyaarayeen waxay ahayd shax aad iyo aad u khatar badnaa taageerayaashu waxay isweydiinayaan sababta fareen loo bedelo waxay tahay dadka waxay dadka qaar waxay leeyihiin ama taageerayaasha qaar waxay leeyihiin in ciyaaryahanka uu dhaawacmay laakiin ninka ma uusan dhaawacmin oo waxa weyaan eh, tababare erigtan xagaya bedelkaasi sameeyey haddaba ciyaartooyda sida ninka laado andre unana alexander martins fran wambisaka diego dilot cristi waa ninka laado waa ericson casamiro bruno fernandes marcos rashford antony iyo ah, ninka laado marshall ayaa skuadkii koowaad lagu soo bilaabay marka ciyaartooyda sida jordan sancho ayaa kamid a ah ciyaartooyda bedelka eh, kulanka lagu keenay hadaba kulanka xiga ma united waxay booqan doontaa garoonka arsenal ay ku ciyaarto emirates stadium iyadoona man united kulankaasi uu noqon doona kulan xiiso badan marka waynu arki doonaa arsenal oo badisay waa arsenal oo kufti weyaan man united oo badisay ayaa toddobaadka soo socda iswajahi doona show. isla kulmadii jale la ciyaarayna ku wadi jirnaaye sbortsna waxa ay laba gooli waxba ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta banamot ciyaaryahanka madison ayaa gool koowaad bilaabay kadib waxa weeyaan ninka la yihahdo ayaa goolka kale ku xijiyey marka eh, iyadoona kooxda kubadda cagta sports waxa weeyaan sanadkan bilaa harikinlani laakiin sidaasi ay taana kooxda sports sanadkan waa sanad in nabaanin caadiyan ah oo saddexdii kun ugu dambeysay waxay ahaayeen kulamadoodii ambiitan ayay ahaayeen marka waxaa aad iyo aad loo ammaanayaa taatikada uu ciyaarsiinayo macalinka lagu magacaabo kooxda sports ninka la yidhaahdo bestecoglu macalinkan waa macalin inabaanan caadi ahayn waxa weeyaan kooxda meel waliba ayuu ka dhisay marka sports waxa weeyaan eh, aad aad ay u khatar badan tahay iyadoona eh, kulankii shalay waxyaabaha laga diiwaangeliy waxaa kamid ah in ay dhammaan baasaska ay sameeyeen ay ahayd shan boqol soddon afar baas waxay dhamaystireen afar marka waxaa leeyahay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta sports aad iyaad ay u dadaalayaan sida ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo madison sidoo kaleeto ninka layihahdo bezuma iyo bebasar iyo ciyaartooyda kale hanwinson iyo kolfeske iyo marka waxa weeyaan sports iyaguna way badiyeen dhanka kaleetana westham ayaa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta westham oo london ka dhisan toddobaadkii hore waxay garaaceen kooxda kubadda cagta jelsia oo ay ku garaaceen eh, saddex gool iyo hal iyadoona eh, isla xalayna ay garaaceen kooxda kubadda cagta oo breyton waxa weeyaan iyagu saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay breyton waxa ay ka mid tahay kooxaha ugu banooniga qurxoon horyaalka bremeliga marka iyagoo boqolkiiba siddeetan banooniga ay ka haysteen kooxda westenham oo dhanka banoonig waxaa haystay kooxda kubadda cagta breyton ayaa banooniga haysatay laakiin westenham iyagu waxa weeyaan fursaddoodii ay ka faaideysanayeen ciyaarta markay maraysaba sagaal daqiiqo waxa weeyaan waxaa goolka waad bilaabay ninka layidhaahdo james wadbruce james wadbruce ciyaaryahaankii hore kooxda kubadda cagta southampton ninkan waxa weeyaan kooxo waaweyn ayaa eh, leeyahay oo markii la eego markii ku sugnaa southampton kooxo waaweyn ayaa doondoonaya sida chelsea liverpool oo kale mancity oo kale marka ciyaaryahankan waxaa leeyahay innaba caadi meen haddii uu ku biiri lahaa ama chelsea ama city oo kale ama liverpool oo kale waxa weyaan ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inabaanan caadihan laakiin westham ayuu doortay oo ku biiray lacagdan soddoniyo milyan ciyaaryahankan tan iyo markii kusoo biiray kooxda kubadda cagta westham waxa weeyaan waa uu cadareynaya soalaanka laba kulan ayuu ciyaaray laba gool ayuu caawiyey hal goolna uu dhaliyay marka james wad bruce aad iyo aad ayaa loo ammaanaya ninkan dhalasho ahaan kasoo jeeda wadanka ingiriiska iyadoona kadib waxa weyaan sagaaliyo daqiiqo james ayaa bilaabay kadibna ninka yihahdo gerard bowen ayaa goolka laba dhaliyey oo qaybta dambe ciyaarta daqiiqo oo ciyaarta qaybta hore waxay ahayd hal gool oo ay lahaayeen kooxda westham kadibna ninkabowen ayaa ku xijiyey kadibna ugu dambeyti daqiiqo ninka layihahdo michel antonio antonio xataa sanadkan waa uu shidanya oo labadii kun ugu dambeysaba laba gool ayuu dhalinayay goolkaasina waxaa ka caawiyay ninka layihahdo jarad eh, bowen marka jared bowen gool ayuu dhaliyey gool ayuu caawiyey james odburs gool ayuu dhaliyey halka antonin waxaweyaan isaguna waxaweyaan goolkii saddexaad uu ku daray waa michel antonio marka kooxdii breton ahayd oo madax adeega ka badtay ayaa saddex gooli hal lagu garaacay marka westham iyagu caadi maaha aha oo waxaweyaan saddexdii kun ugu dambeysayba ambitin ay yihiin dhanka horyaalka brmeliga haddaynu eegno Eh, waxaa eh, aynu inta badan aad aad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta breyton qaabkaay u ciyaareen tusaalahaan oo kale toban shuud ay ku tuureen kooxda kubadda cagta eh, lagu magacaabo breyton westham ay ku tuureen laakiin sidaas ay taana tobankaasi shuud waxa weeyaan keliya hal gool ay ku dhaliyeen markaynu eegno badbaadino badan ayuu sameeyey golahayaha kooxda kubadda cagta westham ninka ariola lagu magacaabo marka tusaalahaan kale waxa uu badbaadiyey tiro badan iyadoona marka aad iyo loo ammaanayo golhayahan haddiinu eegnana waa sagaal mar ayuu seefgeliyey kubadaha halista ah dhanka kaleetana markaynu eegno dhammaan baasaska ay sameeyeen kooxda kubadda cagta westham waxa uu ahaa boqolsagaashaniyosagaal keliya waa boqolsagaashaniyosagaal halka baasaskii ay sameeyeen breyton uu ahaa todoba boqol soddon iyo baas marka waa dareemi karaysa boqol iyo sagaal baas waxa ay kumbilid gareeyeen ama dhammaanama ay dhammaystireen baasaska waa lix baas marka oo ka dhigan in breyton kubaddii ay iska haysteen iska baashaalayeen laakiin dhanka guusha iyo saddexda dhibcoodba westham ay qaateen marka westham oo boqolkiiba ko ayaa toddobaatan iyo sagaal marka banoonigu waxa wey banooniga waa natiijo banooniga lagu sheegay waa natiijo weyaan hadii maanta dhan banooniga aad ciyaareyso ciyaareyso ciyaareyso haddii laga badiyo micnaheeda waxa weeyaan eh, natiijada ayaa muhiima marka westham iyagu waxa weyaan banooniga iska heysta ayay yidhaahdeen breyton iyadoona markaa laakiin saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta breyton marka westham caadi maaha oo saddexdii kun ugu dambeysay bermus ay barbaro la galeen hal iyo hal chelsea ay garaaceen saddex iyo hal waxa garaaceen breyton marka kulanka soo socdana kooxda kubadda cagta westham wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta westham ay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta lotonton marka kulankani way badin doonaan kadib masita ay wada ciyaari doonaan iyo tobanka setembar marka waa kulamadii la ciyaaray weyaan iyadoona kooxda kubada cagta lagu magacaabo westham marka guulasha ay sii wataan dhanka kaleetana haddii anu eegdana dhanka talyaaniga waxaa aad aad u acdareyneysa kooxda kubada cagta ac milan milan ayaa ku badisay afar gool iyo hal iyadoona ciyaartooyda sida bolosig iyo weliba jerud ay wacdareeyeen jerud oo laba gool dhaliyey waa ninka lairahdo jerud weyaan oo isagu laba gool dhaliyey bolosig sidoo kale gool rafael leone sidoo kale inkastoo laga diiday laakiin waxaa leeyahay ninka la yidhaahdo bolisig waa uu oo labadii kun ugu dambeysayba shabaqa ayuu taabanayay ama u dhalinayay markaynu eegno t hernandes iyo jerud iyo bolosig ayaa goolasha kala dhaliyeen jerud oo laba gool dhaliyey bolosig oo hal gool dhaliyey iyo t hernandes oo hal gool dhaliyey laakiin gooshii ama goolkii uu dhalinaya ninka yidhahdo rafaelio waa laga diiday marka kooxda kubadda cagta ac milan innaba caadi ma aha waxa weeyaan eh, hadda horyaalka wadanka ee eh, talyaaniga waxaa hogaaminaya milan labadii kulan eh, ay ciyaareen labaduba way badiyeen marka labadaasi kulan lix gool ay dhaliyeen hal gool ayaa laga dhaliyey marka ciyaartooyda chelsea waa ciyaartooydii hore ee chelsea weyaan way wacdareynayaan sida ciyaaryahanka robin loftsheek olivia jerud weliba bolsich saddexda ciyaaryahanba waa saddexdii waa xataa ku dar ninka la fikeyo waa ninka la fikeyo tumero weyaan waa saddexda afarta ciyaaryahan waa afartii ciyaaryahan chelsea ka tirsan hadda waxay ka wacdareenayaan kooxda kubadda cagta ac milan waa hagaag markan bal aynu eegno kulamada jira maanta horyaalka bermeliga waxaa jira kulamo xiise badan oo aston villa waxay la ciyaari doonta benley halka mancity ay la ciyaari doonta shivil united kulanka mancity haddii nu eegnana shaxda macquulka ah ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta ee sky blue golahaye derson ayaa noqon doona golahayaha koowaad halka ninka laihado josco gavardiol sidoo kale robin dias iyo akanjey weliba kyle walker ay ciyaari doonaan difaacyada halka rudri iyo waliba ninka irahdo matio covadage iyo waliba qolian alvares ay ciyaari doonaan waa saddexda qadka dhexe oo qeybta julian alvares wuxuu buuxin doonaa booska kevin debrunia halka fodin iyo jack iyo waliba ninka irahdo eden haland kulankan uu diyaaryaha sidoo kale dokow ayaa kulanka diyaar noqon doona oo isaga kulankiisa ugu horeeya ayuu doonaya inuu la safto ama u ciyaaro kooxda kubadda cagta masity halka kevin dubronia stonis benado silva aanan ciyaari doonin benado silva waxaa leeyahay kulankaa diyaarayo laakiin shaki ayaa la gelinaya laakiin sida caadiga john stonis iyo kevin dubronia maqan dubronia waxaa maqnaan doonaa weeraan afar bil iyo shan bil halka john stonis waxaa weeyaan inta ka hadha bishan uu maqnaan doono haddaba kooxda kubadda cagta sheffield united masity markaynu eegno dhammaan kulmadii ay ciyaareen ama shantii kun ugu dambeysay masity ay la ciyaareysa sheffield united sheffield waxaa weyaan waa laga mar saddex iyo mar hal gool waxba mar hal gool waxba mar laba aad iyo marka shantii kun ugu dambeysayba ama dhammaan kulmadii ugu dambeysayba waxaa weyaan waxaa laga badanaya masity iyadoona kooxda kubadda cagta sheffield united ugu yaraan toddoba ciyaaryahaan ay ka dhaawacan yihiin iyadoona ah, waxa weeyaan kulamadii ugu dambeeyeen labadii kun ugu dambeysa oo bermeliga ciyaareen ah kooxda kubadda cagta ee sheffield waa laga garaacayay mar labiyo hal waxaa ku garaacday kooxda kubadda cagta nottingham forest marna hal gooli waxba waxaa ku garaacday kooxda kubadda cagta crystal palace mar kulanka waxa weyaan waxaa la saadaalinayaa in saddex gool iyo waxba ay ku badin karayaan kooxda kubadda cagta mancity mancity eh, waxa weyaan kulankii ugu dambeeyey ama labadii kul ugu dambeysay ay ciyaareen mar saddex gooli waxba waxay ku garaaceen baley waa kulanka furitaanka horyaalka bermeliga iyadoo newcastlena kulankii ugu dambeeyey mancity ayaa hal gooli waxba ku garaacda kooxda kubadda cagta newcastle united marka eh, iyadoona mancity waxa weyaan eh, saddex kulan xiriira haddii ay badiyaan waxay ka dhigan tahay bilowga xil ciyaareedkii ee eh, uu cusbaa ninka yidhaahdo beb guardiola markii uu imaanayay kooxda kubadda cagta mancity waxa weeyaan sanadkaasi saddex kulan ugu horeey waa uu badiyay sida siyaataana horyaalka waa laga qaaday marka waxaa leeyahay haddii mancity ay badiso waxay ka dhigantahay sanadkan inay aad iyaad u khatar badaan karto lakiin inkastoo lakiya ku leedahay mancity saddexda kulan ee eh, ugu horeeya mancity waxa weya tan iyo guardiola keliya hal jeer ayay dhacday inta kale saddexda kun ugu horeeya brmer leaga dhibco ay luminayeen kooxda kubadda cagta mansity marka waynu arki doonaa haddii caawa ay dhibco lumin doonaan iyo haddii kale waa kulanka galabka weyaan saddexda waa afarta galabnimo kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka udhexeeya kooxaha liverpool iyo newcastle united newcastle united garoonkoodii ayay ku ciyaari doonaan waa garoonka james barg stadium waa garoon inabaana caadihin lakiin sidaasay tahana liverpool saddexdii kun lagu dambeysay ama labadii kun lagu dambeysay garoonkan ay ku ciyaarayeen waa ay badanayeen lidihaawi waxaa iswajahayaa tababare yordan colob waxa weeyaan dhammaan kulamadii ugu dambeysay ama afartii kul ugu dambeysay liverpool ay wada ciyaarayeen newcastle liverpool waa liverpool ayaa badanaysay kulankii ugu horey ama xil ciyaareedkii hore laba gool homyayo ayaa loo maray kii kasii horeeyna homyayo ayaa loo maray newcastle markii newcastle way u kooxda kubadda cagta liverpool liverpool kulamadii ugu dambeysay ama koiy tobanki kulan ugu dambeysay horyaalka bermaleaga ayay ciyaareen waa wada ambitin halka newcastle united shantii kulan ugu dambeysana ay ciyaareen hal kulan la ka waa dhammaan kulmadii ay ciyaareen weyaan haddaba newcastle united waxaa usoo laaban doona ninka yarado jelinton sidoo kale joe welk waa u doona waxaa jira ciyaaryahan dayer oo ay dhowaan kasoo qaateen kooxda chelsea oo a ninka yarado lewis hall halka kooxda hada liverpoolna diego alcantar alexander arnold canote weliba jones ay ka maqnaan doonaan laakiin waxaa leeyahay alexander arnold xaaladiisa ayaa la qiimeyn doonaa idihawi waxa weyaan wax haystaa ciyaartoy aad u khatar badan sida ninka bruno gamaris ninka sandro tonali jolenton ninka anton gordon alexander stark iyo almeron halka liverpool ay kusoo ama ay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka layirahdo alison vandaj conote alexander arnold robinson gori gegbo mcalister sabasolia ama ninka layiraahdo soboslai mo salax iyo diego jota iyo weliba luis dias waa shaxda macquulka ay ah ku ciyaari karayaan liverpool weeyaan marka liverpool iyo newcastle kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan waxaa la saadaalinaya liverpool in saddex goolio hal kuba ay kaga badin karto newcastle laakiin newcastle koox inabaanan caadi ahayn weeyaan barcelona iyo valeria layaa wada ciyaari doona caawa labaiyo tobanka maqrinimo qadar soddon daqiiqa mar kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan roberto lwandiwiski weli shabaqa muusan gaarin laakiin barcelona waxa weeyaan saddexdii kun ugu dambeysay ama labadii kun ugu dambeysay kulan barbar galeen kulanna waxa weeyaan waa ay badiyeen waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiianu eegnana wararka suuqa kilibsiga kuwa ugu waaweyn haddiinu eegno kooxda kubadda cagta liverpool waxaa laleeyahay maxamed saalax hadii uu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool waxaa lasoo warinayaa inay gacanta ku dhigi karayaan ciyaaryahaanka suuqa kaliibsiga iska yaalo ee lagu magacaabo jow falex liverpool ayaa isku diyaarinaysa in ay u dhaqaaqdo bedelka maxamed saalax kaasi oo si weyn loola xiriirinaya muddooyinkii ugu dambeeyey inuu ka tegayo kooxda inkastoo tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob uu shaaca ka qaaday in maxamed saalax uusan ka tegeyn kooxda kubadda cagta liverpool laakiin hadda wararku waxay sheegay sheegayaan in hadii uu ka tago kooxda durba bedelkiisii la helay oo jawaw falakis ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxda ka ciyaarta horyaalka wadanka sacuudiga ee al-itixaad stadium ama kooxda al-itixaad ayaa doonaysa saxiixa xidiga iyaga oo ku dhow in ay dhammaystiraan saxiixan isagooo markaasi laga dhigi doono xidiga ugu mushaaraadka badan dunida oo hadda ninka ugu mushaaraadka badan dunidu waa ninka la yidhaahdo christian ronaldo bizema kusii xogin golokanta kuxiga laakiin haddii al-itixaad ama itixaad uu ku biiro kooxda kubadda cagta ninka la yidhaahdo maxamed saalax ku biiro kooxda kubadda cagta ee itixaad taa waxay ka dhigantahay in uu noqon doono xidiga ugu badan liverpool ayaana xidiga atletica madrid joao falakes ay doonaysaa inay gacanta ku dhigaan haddaba wargeeska lagu magacaabo football transfer waxa uu leeyahay liverpool waxay diyaar u tahay in xidigan ay gacanta ku dhigaan ee lagu magacaabo jo falix kooxda al-itixaad ayaa isku diyaarinaysa dalab boqol iyo labaatan milyan inay ka gudbiso xidiga liverpool maxamed saalax liverpool waxay doonaysaa saxiixan haddii aysan macquul ahayn weyaan waa haddii macquul noqoto way ceshan doonaan laakiin hadday sheekadu isbedesho waxaa leeyahay liverpool gacanta ayay ku dhigi karayaan lacagta sidoo kaleetana jawaab ayay ku heli karayaan lacagna lixdan milyan jow falakis ayaa si fiican u garanaya bermaliga kadib markii uu amaah kula qaaday xilli ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta chelsea marka waxaa laleeyahay jowow falakis haddii uu ku biiro kooxda kubadda cagta liverpool koley booska saalax ninka waxaa laleeyahay wuu buuxin doonaa maadaama weeryahaan weeyaane daayar uu yahay oo xidigan iminkanba uu soo korayo waxaa laleeyahay gudabaatii liverpool waxay gacanta ku dhigayaan ninka la yiraahdo jow falakis laakiin waxaa leeyahay maxamed saalaxbo wuxuu noqon doonaa kulanka kulankiisii ugu dambeeya ee kulanka caawa weeyaan newcastle iyo liverpool waxaa leeyahay xidiga maxamed saalax ayaa u muuqda mid kusii dhowaanaya kubeerista kooxda kubadda cagta alitixaad saalax ayaa si weyn loo xidhiirinayay kooxaha sacuudi arabiya gaar ahaan kooxda kubadda cagta alitixaad waxaa leeyahay sida laga soo xigtay shabakada ee lagu magacaabo riya t v maxamed ayaa kulanka newcastle ciyaari doona kulankiisii ugu dambeeya kooxda cagta liverpool isla shabakada ayaa sheegaysa in uu saalax ciyaarta kadib u duuli doono dubai si uu tijaabada caafimaadka u maro kooxda al-itixaad marka kooxda al-itixaad ayaana diyaarinaysa dalab ilaa iyo boqol milyan kadibna ciyaaryahankan saddex sana ayuu u saxiixi doonaa kooxda kubadda cagta al-itixaad sida warku ay sheegaya marka liverpool waxaa leeyahay ninkii maxamed saalax ahaa waxay arkayaan kulanka ugu dambeeya inkastoo wararkan ay laleeyahay warar aan si toosa ah, eh, yani liverpool aysan weli ogolaan lakiin hadda weli waxaa leeyahay wararku waxay in maxamed saalax uu ka tegayo sidoo kale kulanka caawa noqon doona kulankiisa ugu dambeeya sidoo kalena leeyahay liverpool waxay gacanta ku dhigi karayaan ninka layihahda joa falakis oo xil ciyaareedkii hore amaah u joogay kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo chelsea marka jawaab bedelka maxamed saalax haddii uu buuxin karan oo kale aynu doonaa show. dhanka kaleetana haddiianu eegnana tobabaraha kooxda kubadda cagta ee fulham ninka marco silva ayaa kooxda arsenal u saadaaliyay kuguuleysiga horyaalka brimer leaga marka waa kooxdii laba dhibcood ka khasaaraysa weyaan fulham kulankii shalay marka tababarahan wuxuu leeyahay runaantii arsenal aad iyo aad ay u waxa ayna yihiin kuwo markaasi ku guuleysan karaya horyaalka brimer leaga ganars ayaa u muuqatay kuwa soo laabasho sameeyey kadib markii laba gool ay ka dhaliyeen fulham oo hal gool markaa marka hore lagu lahaa haddaba waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal ayaa barbaro gashay kulankoodii saddexaad laakiin eh, waa kulanka saddexaad xil ciyaareedkan weyaan laba ka mida ah way badisay kulankaana barbaro ayay gashay hadaba eh, wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo eh, silva tayada ay kooxda ay ku soo dareen waa mid cajiib ah waxa aan qabaa in ay ku tartami doonaan horyaalka sababtoo ah waxaay haystaan xidigo tayo leh oo aad i aad u khatar badan arsenal ayaa toddobaadka dambe waxay la ciyaari doonta kooxda kubadda united iyaga oo mari doona tijaabadii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan horyaalka bermaliga marka haddii arsenal ay badiso waxay leeyahay sanadkan arsenal warkay soo wadiyo webiga yaaweyn ayaa lihi doonaa oo arsenal sanadkan waxay noqon doontaa kooxay nabaaanan caadi ahayn haddii markaasi ay badiyaan ama ay ka badiyaan kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo man united sidoo kale kooxda kubada cagta man united waxaanu ognahay inay ka baag samaysay waxaanu ognahay in hojelan uusan laaban doono marka waa kulan xiso badan laakiin garoonka ay ku ciyaarto imarat stadium arsenal ayuu ka dhici doonaa waxaanu ognahay xilli hore in kulankaasi uu ku dhamaaday kulankii ugu dambeeyey garoonka emirates lagu ciyaarayay arsenal ayaa garaacday ma united laakiin kulankii old trafordna ma united ayaa garaacday arsenal mar kulankii hore way kala qaybsadeen waynu arki doonaa kulankan ay wada qaybsan doonaan jelsia dhanka suuqa kaliibsigana haddii aynu eegno kooxda kubadda cagta chelsea weli suuqa kaliibsiga ay ku jiraan ciyaartooy ay soo urursanayaan waxaanu ognahay in inzo ay soo qaateen sidoo kale kaseedo ay soo qaateen sidoo kaleeto aynu ognahay in laafi ay soo qaateen weli waxaa weyaan suuqooda oo shidan yahay kooxda kubadda cagta jelsia ah. haddaba jelsia ugu dambeyntii waxay soo bandhigtay goolhayaha mustaqbalka ee eh, petrofich ninkan waxaa laga keenay kooxda eh, lagu magacaabo new england iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ugu dambeyntii ay soo bandhigeen saxiixaxan cusub chelsea ayaa xaqiijisay inay la soo wareegtay goolhayihii kooxda kubadda cagta new england waxaana lagu magacaabaa eh, golhayahan bedrofije ciyaaryahankan heerka caalamiga ah ee dalka serbia ayaa qandaraas toddoba sana ah u saxiixay kooxdiisa cusub kadib markii buluus ay la soo wareegeen waxayna lacagta ay eh, ku heleen ama lacagtii ay ku heleen ay tahay eh, afar milyan euro ninka la yihahdo ayaa la filaya inuu booska golxayaha kula tartamo robert sanchos oo ku bilowday saddexdii kulan ee chelsia ee ugu dambeeyey saddex iyo labaatan jirkan ayaa sanad iyo weliba afar bilood ku qaatay kooxdiisii hore isagoo u saftay afartansaddex kulan oo horyaalka ah kooxda chelsea ayaa sii wada xoojinta kooxdeeda iyagoo goolhayahan mudrafiij ay ka dhigan tahay in markan dhanka goolhayaha chelsea uu shidan yahay weli chelsea ciyaartooy doonayaan weli waxay doonayaan ciyaartooy qadaxa ah gaar ahaan lambarka diyeeshaha ah waxaa jira ciyaartooy ay doonayaan sida dani olmo ay doonayaan waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo kooxda kubadda cagta bayle ferguson u ciyaara oo booska kayaha fursaada kore ay u keensadeen sidoo kale ciyaaryahaano kale ayaa jira marka chelsea waxa weeyaan eh, mar oo wax la weydiiyey oo wax laga weydiiyey arrimaha suuqakilibsiga ee eh, marushi burgentino wuxuu leeyahay eh, weli chelsea waxay u baahan tahay weeryahaan marka wararku waxay sheegayaan in si markaa shoog ay ku qaadan karayaan darwin nunis oo ka tirsan kooxda kubadda cagta liverpool marka marka macquul ma noqon doonto haddii sana ka tago darweyn uu ka tago kooxda kubadda cagta liverpool marka laakiin chelsea waxaa leeyahay yordan colobna wuxuu diyaar u yahay lixdan bilyan oo ka fasaxo ninka yidhahdo darweyn nunes marka chelsea yaa weli suuqa kalibsiga ku jiraan iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea leeyahay wararku waxay sheegayaan in ugu dambeyntii blues ay gacanta ku dhigi karayaan waryahaan ama ha noqdo simhen ama ha noqdo ninka layidhaahdo darweyn nunes ama waryahaano kale dusan falovich ha noqdo laakiin waxaa leeyahay dusan ama ha noqdo ciyaartooya kale chelsea way imaan doonaan dhanka kale tan hadii nuegnaan arrimaha rumel lukaku iyo weliba kooxda kubadda cagta roma kooxda kubadda cagta chelsea ah ayaa laleeyahay ugudambeetii waxa ay doonayaan inay fasaxaan ciyaaryahanka rumel lukaku ugudambeetii waxaa midoobi doona yose marinoho iyo weliba rumel lukaku waxay isku soo arkeen hadda kahor kooxda kubadda cagta chelsea ma united ayaa isku soo arkeen markii saddexaad ay noqon doontaa oo roma haddii uu yimaado ciyaaryahankan marka roma sanadkan waryahanadoodii aad iyo aad ay khatar badan yihin ugu dambeydkiina yose waxaa leeyahay waxuu gacanta ku dhigi doonaa romelo lukaku romelo lukakun wuxuu diyaar u yahay roma ku biro inter milan asaga ayaa diiday maadaama champions leaga finalkii ketka la halka yuventusna ay diideen marka waxaa leeyahay roma waxa ay gacanta ku dhigi doonaan ninka layidhaahdo romelo lukaku halka jelseana ay diyaar u tahay inuu waryahankane fasaxaan waxaa leeyahay roma waajibaad ama waajib ay ku noqon doontaa in hadii ay qaataan ninka layihahdo romelo lukaku xilli ciyaareedka soo socda in ay lacagta tooska u shubi doonaan oo amahda hadii uu dhammaado waxaa leeyahay roma waxaa waajib ku noqon doona in ciyaaryahankan ay iibsadaan show. hagaag dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye intan ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijkan barnaamij ka saxiga